الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإن على ضمير رفع متصل عضفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل مواب إلى فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ غضتا في النثر والنظم الصحيح مثبتا wlfaau qad tuxdafu macmaa cadafat wlwaawu idraa labsa wahyan faradat bicadfi caamilin musaanin qad baqii macmuuluhu dafcan liwahmin ituqi waxadfa matbuucin badaahu nastabix wacadfuka alficla cala alficli yasix wacdif calaa smin shibihi ficlin ficlan oo cagsan istacmil tajidhu sahlan wain calaa damiiri rafcin wain cadafta haddii aad cadafto calaa damiiri rafcin damiiru rafca dushii haddii aad wax ku cadafto damiiru rafcaha oo mutasilin caamilka ku daba dhegan fafsil soc bidamiiri damiir ku sooc damiirkii almunfasili munfasilka ahaa ow faasilin ma ama faasil un ku sooc wayelidu wuu soo aroori bilaa faslin fasli la'aantii ayuu soo aroori fi nadmi nadmi dhexdii ayuu ku soo aroori faashiyan xaal u yahay mid fara badan wactad bictiqaadi dacfahu daciifnimadii ictiqaadi halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka maadaama xuruufulcadafkii aan ku soo jirnay cadfunasaq wuxuu ka soo baxay xuruufta macaanidoodii iyo mawaadicda ay cadfayaan meel danbaa mar wuxuu ugu laaban doonaa fa'da iyo wowda waxoogaa ay khaasla yihiin laakiin xuruufulcadafka macaanidoodii iyo mawaadicdii ay cadfayeen wuu ka soo baxay wuxuu doonayaa inuu ka hadlo macduufka iyo macduufu calayhiga labada kelimee laisku cadfayo laba ismi iyo laba ficli iyo waxa ay noqonayaan asmaada xaggeeda marka laga hadlayo asmaadu waxay u qeybsantaa daahir iyo damiir damiirka wuxuu u qeybsamaa damiiru rafcana damiiru nasba damiiruljar mutasil munfasil waxyaabaha ayuu u qeybsamaa asmaada daahirka ee dhammaan waa la isku cadfi karayaa ismi daahira macduufna wuu noqon kara macduufu calayhina waa noqon karaya damaa'irtaa kuu timid damaa'irta munfasilka ah damiiru rafca iyo damiiru nasbe iyo damiiruuljar midkuu doonaa ha noqdo damiiruljar munfasil maba yeesho damiiru rafca iyo damiiru nasbe midkuu doonaaba ha noqdee munfasil damiirka haddii uu yahay macduufuu noqona macduufu calayhina waa noqonaya isnaa dhib kuma jiro waa sida daahirkao kale wax shuruudoo loo xirayaana ma jirto damiirka muttasil haddii uu yahay damiiru nasbe haddii uu yahay macduufun calayhi wuu noqon karayaa isagoo mutasil ee macduuf ma noqon karayo waayo caamil buba ku daba dhegan yahay ee caamilkii isaga in laisla cadfo mooye keligii inuu noqdaa macduuf wax dhacaya ma aha ee macduufu calayhi wuu noqon karayaa damiiru nasbaha mutasilka ah oo waxaa bannaa inaad tidhaa darabtuka wazaydan zaydan aad kaafta mafcuulu bihiga ku cadufto waxaa yimid damiiru rafca mutasila iyo damiiruuljar mutasil mooye munfasil ma yeeshee damiirun rafcaha mutasilka ah jumhuuru naxwiyiin waxay waajibinayaan marka wax lagu cadfayo inay laasim tahay damiiru rafcaha iyo macduufka lagu soo cadfi raba dhexdooda faasil in la dhigo damiiru rafcaha mutasilka ah iyo waxa lagu soo cadfayo in faasil loo dhexaysiiyaa waajiba jumhuuru naxwiyiin arrinkaasay waajibinayaan qaar yaroo naxwiyiinta ka midana waxay leeyihiin waajib ma aha laakiin waa xasan waa sida fiican raajixu ibnu maaligana uu marayo waajib inay tahay waa faasilkaa waxaa fara badan damiiru rafca munfasila in lagu fasliyo taa ayaa haaliba kuntum antum wa aabaa'ukum la yidhaahdo oo tumta iyo aabbaa'uda laisku cadfayo loo dhexaysiiyo antum damiiru rafcaha munfasilka ah qumtu ana wazaydun la yidhaahdo damiiru rafcaha mutasilkaa ah haddii uu baaris yahay iyo hadduu mustatir yahay waa isku mid labadaba damiiru rafca munfasila in lagu fasliyo damiiru rafca munfasila haddii aan lagu faslininna faasil kale uun faasilkaa wuxuu noqon karayaa macmuul uu ku camalfalayaa ficliga sida mafcuulun bihi iyo jaar iyo majruur iyo daraf iyo xaalo iyo wax uun uu ku camalfalaya in lagu fasliyo ama in lagu faasliyo laa naafiye iyo wax la mida faasil un in loo sameeyo bilaa faslin in la cadfaa bal ka waran jumhuuru naxwiyiin waxay ku khasisayaan daruuratu nadmi gabay iyo shicir arrinka haddii uu yahay daruura ahaan way u suuroobi karta laakiin hadal caadi ah ma suuroobi karay leeyihiin qultu ida aqbalat wazuhrun kana caajil falaa tacasafna ramlan ayaa baytu shaacira qultu waxaan leeyahay id wakti aqbalat maxbuubadii ay isoo qaabishay iyo wazuhrun gabdha cadcadoo tahaadaa tatahaadaa ah xaragoonayo ka nacaajil falaa bannaanka sabeynihiisii oo kale aad moodo baqaratulwaxshigiisa tacasafna ka qardajeexay ramlan fii ramlin bacaal dhexdii ka qardajeexay maxalushaahidka waxaa weeyaan id aqbalat wazuhrun aqbalat faacilka waa damiir mustatira damiiru rafca mutasila wey wa zuhrun ayuu ku cadfay bilaa faasil ayuuna cadfay cadafkaasi daruuratu nadmi ayuu khaas ku yahay jumhuur waddadaasay wadaan qaar waxay leeyihiin may waa daruuratu shicri khaaskuma aha laakiin si allu u yar yahay oo siiba weyhi ayaa waxaa laga sheegaa inuu sheegay ra'aytu rajula marartu birajulin sawaa'in walcadamu marartu birajulin sawaa'in waalcadamu rajulin ayaan soo maray birajulin ninka oo sawaa'in bimacnaa mustawin siman isaga iyo walcadamu nin la'aan isaga iyo nin la'aan waa isku mid sidaa ayuu u jeedaa markaa sawaa'in masderkaas masder buu asalkii asu faacilaya lagu awilayaa damiir ku asturan oo faacila ayaa walcadamu lagu cadfay bilaa faasil weeye nadmina ma aha wain calaa damiiri rafcin wain cadafta haddii aad cadafto calaa damiiri rafcin damiiru rafca dushii haddii aad ku cadafto damiiri rafcaha oo mutasilin caamilka ku dhegan mustatir iyo baaris midku doonaa ha noqdo cadafta haddii aad cadafto fafsil ku sooc bidamiiri damiir ku sooc damiirkii almunfasili munfasilkaa ow faasilin ama faasil ku sooc faasilka oo maa faasiluna oo maada waa nakira oo nacti aan u baahnayn faasilkayna nacti ka tahay cumuum bayna faa'iidayni ow faasilin faasilka oo maa faasiluna ey ayi faasilin bay ka dhigan tahay faasiluna wa bilaa faslin wayaridu wuu soo aroori cadafkii bilaa faslin fasli la'aantii ayuu soo aroori fi nadmi nadmi dhexdii ayuu ku soo aroori faashiyan xaal uu yahay mid fara badan wactaqid ictiqaadi dacfahu daciifnimadiisa ictiqaadi wacawdu khaafidin ladaa cadfin calaa damiiri khafdi laaziman qad jucila walaysa cindii laaziman id qad ataa fi nadmi wanasri saxiixi muhbatan wa cawdu khaafidin mid wax khafdiye soo celintii ladaa cadfin cadaf agtii lagu soo celiyo calaa damiiri khafdin damiirulkhafda wax lagu cadfay qad jucila waxaa laga yeelay laaziman laazim ayaa laga yeelay cawdkaasi walayse ma aha cawdku laaziman laazim ma aha cindii agtayda laazimkuma aha id cilay qad ataa wuu yimi cadamulcawdki muhbatan xaal uu yahay mid la sugay fi nadmi nadmi lagu sugay iyo wanasri nasrigii asaxiixi fiyooda yacni wuxuu leeyahay waxaan soo sheegnay laba ismi daahir haddii la isku cadfayo jaa'is weeye waa bannaan tahay muطlaqan bilaa shardin laba damiir munfasila ah, haddii wax lagu cadfayo ama isaga la cadfayana jaa'is weeye muطlaqan munfasil mar haddii uu yahay muttasil baa kuu yimid damiiru nasba mutasila asna macduufa calayhi inuu noqdaa jaa'iz wey waa bannaantahay eh, damiiru rafca muttasile bal ka waran faasil waa in loo sameeyaa buu yidhi inta aan la cadfin waa soo sheegnay damiiruljar haddii wax lagu cadfaya ka waran muttasil mooye munfasil weligiiba ma yeesho damiiruljar ayaa la doonayaa in wax lagu cadfo damiiruljarna dhammaantii waa wada muttasil macduufa calayhi inuu noqdaa la doonayaa ee marba macduufa calayhi damiiruljar haddii laga jumhuuru naxwiyiin waxay shardinayaan basriyiin imaam ay ka yihiin wixii khafdiyey damiirkaa in macduufka lagu soo celiyo damiirka waxa khafdiyey wuxuu noqon karaa xaraf wuxuu noqon karaa ismi oo mudaafu ilayhi ku khafdinayo midkuu doonaaba ha noqdee waxaa laasima bay leeyihiin macduufka in lagu soo celiyo khaafidka oo la yidhaahdo marartu bika wa bizaydin ra'aytu gulaama zaydin Eh, ra'aytu ulaamaka wa ulaama zaydin ulaamaka kaasaasaad rabtaa inaad wax ku cadafto ulaamkii soo celi wa ulaama zaydin oo waxaan bannaanayn bay leeyihiin jumhuuru naxwiyiin oo basriyiin ay madax u yihiin eh, damiiruljar in wax lagu cadfo iyadoo jaarkii aan la soo celiyin ma bannaanay leeyihin musanifka wuxuu ku raacay kuufiyiin wuxuu leeyahay waxba laazim ma aha in la soo celiyaa way fiican tahay oo jaarkii jaray macduufu calayhiga damiirka ah macduufka in lagu soo celiyaa way wanaagsan tahay laakiin waxba laazim maaha sababtoo ah nadmina waa ku yimid nasri saxiixana wuu ku yimid nasri saxiixee qur'aanku u jeedaa nadmi carabna waa ku yimid oo waxaa qiraah ee waataqu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaami waalarxaami jar marka la aqriyo musanifka wuxuu ku wadaa in lagu cadfay iyo kuufiyiinba in lagu cadfay bihi damiirkaa ba'da ay jeri xarfuljarkii ba'da ahaana lama soo celinin nadmiga saxiixana halkaasuu ku jeedaa qolada diidan basriyiin waxay leeyihiin wal arxami wowdaa wowlqasama ma aha al arxamina muqsamu bihi weeye lagu dhaaranayo qasamnimadaana lagu jero wowlqasamkaa jeri qoladaana waddadaasay mariyeen waka wacawdu khaafidin mid wax khafdiyo soo celintii ladaa cadfin cadaf agtii lagu soo celiyo calaa damiiri khafdin damiirulkhafda dushii wax lagu cadfay qad jucila cawdkii waxay ka yeeleen laaziman laazim ayay ka yeeleen walaysa cawdku ma aha damaa'irta dhammaana cawdkii masderka ayuu u noqonaya walaysa soo celintaasi ma aha laaziman laazim ma aha cindii agtayda laazimku ma aha id cilee qad ataa wuu yimid ataa faacilkeeda laysa iyo ismigeed iyo iswata macnihii laga fahmay ayuu u noqonaya oo cadamulcawda id qad ataa wuu yimid cadamulcawdkii soo celin la'aantii baa timid fi nadmi muhbatan xaal uu yahay mid lagu sugay fi nadmi nadmi dhexdii ayaa lagu sugay iyo wanasri nasrigii asaxiixi fiyooba wlfaau qad tuxdafu mac maa cadafat wlwaawu idlaa labsa wahiya infaradat bicadfi caamilin musaalin qad baqi macmuuluhu dafcan liwahmin ittuqi walfaau faaqa tuxdafu in la xadfaa suurowdaa maca maa shay micii in lala xadfo cadafad ay cadfaysa walwaawu wowna in la xadfaa suurowdaa id wakhtina la xadfo laa labsa wax labsi la yidhaahdaa uusan jirin wa hiya wowda infaradat waxay la keliyowday bicadfi caamilin caamil cadafkii caamilka oo musaalin la xadfay caamilka oo qad baqiya macmuuluhu macmuulkii uu soo haray dafcan wainamaa lam yujcal ilmadkuuru macmuulan wainamaa lam yudkarmadkuuru macmuulan lagama yeelin dafcan reebitaan darteeda liwahmin wahmi laga hortegayo wahmigo u tuqiya laga cabsaday halkani musanifka wuxuu dib ugu noqday xurufulcadafkii qaar ka mida wow iyo fa weeye macaani ay khaas leeyihiin hal macno wowda iyo iyo fa'daa wada wadaagaayo waa macno ay khaas la wada yihiin hal macnona wowdaa khaas u leh waayahay macnaha ay wada leeyihiin fa'da iyo wowda waxaa bannaan xarfulcadafkii fa'da ahaa ama wowda ahaa iyo macduufkuu cadfayey labadaba in la xadfo xarfulcadafkii iyo macduufkii labadaba in la xadfo waa yahay oo la baaqi yeelo macduufu calayhigii oo keli ah wax dhici kara wey waayahay arrinkaasi wowda iyo fada way wada leeyihiin miiaal faday weliba haalib ku tahay wowda waxoogaa aad uma badan laakiin faday haalib ku tahay ilaah ramadaan iyo soon isagoo ka hadlayey ayaa wuxuu sheegay ninka musaafirka ah haddii uu afuro maalmo kale in lagu leeyahay aayadduna waxay ahayd faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar lafdiga aayadda u fiirso faman kaana minkum mariidan manta waa shardiya kaanadana ficlu shardigii weeye ninkii xaluusan aw calaa safarin ama musaafirba ah fa ciddatun min ayaamin ukhra maalmo kalea lagu leeyahay oo waxaa isweydiinaya ninka hadduuba musaafir noqdo ama xanuunsado laazim yaha in qado lagu yeesho hadduuba iska sooba ka waran isagoo musaafiruu soomay isagoo xanuunsan buu iska soomay laazim miyaa inuu soo qadeeyo maya laazim ma aha mar haddaydan laazim ahayn meesha waxaad garani laazim xadaf inuu ku jiro laazim xadafka ku jiraana waxa weeyaan fa iyo macduufkeedii ayaa laisla xadfay ficlu shardigan kaana ah ficlu shardi ku cadfanaa fana ay cadfaysa ayaa la xadfay wuxuuna ahaa man kaana minkum mariidan aw calaa safarin faafdara alfaau xarfu caطfin afdara ficil maadi weeyaanoo ku cadfan ficlu shardiga maxalujasmu yaalla jawaabu shardigii keli ayaa la sheegay macduufkii iyo fadii cadfaysa labadaba waa la wada xadfay arrinkaa faduu khaas ku yahay wowda lafteeda waa loo isticmaalaa mase badna raakibu naaqati aliixaani ayaa carab laga maqlay raakibu naaqati hasha ninkii saarraa raakibu mubtado waaye aliixaani taniyay kaga qabreen hee mufrad mubtadaah taniye in looga qabraa laa yajuus xadaf baa meesha ku jira oo wuxuu ahaan lahaa raakibu naaqati wanaaqatu aliixaani raakibu naaqati hasha ninka saaran iyo wanaaqatu hasha lafteedaba aliixaani way daallan yihiin wanaaqatudii wowdii cadfaysa iyo naaqadii macduufka ahayd labadaba waa lislaxad wowda iyo fa'da xuruufulcadafka kale arrinkaa ayay khaas kala yihiin oo xarafka wowda iyo fa'da iyo wuxuu cadfayay in laisla xadfaa bannaan bishardi waa inuusan labsi dhacaynin oo aan la garan waayeynin taa waa mid fa'da waxay khaas u leedahay macduufu calayhigii laftiisa la xadfi yacnii waxaa la baaqi macduuf macduuf ayaa la baaqi yeeli waxaan ujeedaa macduuf ayaa la xadfi macduufkan la xadfay wowdii xarfulcadafka ahayd iyo macduufka macmuul uu leeyahay ayaa la isku xijisiini macduuf ayaa la xadfi wowda wixii ay cadfaysaa la xadfi caamil ay cadfaysaa la xadfi wowda wowdii xarfulcadafka ahayd iyo waxaa la isku soo reebi caamilka xadfan macmuul uu leeyahay labadaa ayaa la isu soo reebi miiaal idaa malghaaniyaatu barazna yowman wasajajna alxawaajiba waalcuyuuna asabna bixubbihinna fu'aada sabbin calaa baxri lhawaa adxaa rahiinan ayaa baytushaacira idaa malgaaniyaatu gabdhihii quruxdooda ku kaaftoomay barasna yowman maalin haddii ay soo baxaan oo wasajajna ay qaansiiyeeyaan alxawaajiba xaajibta ay qaansiiyeeyaan walcuyuunadii alxawaajibada mafcuulka inaad ku cadaftaa ma bannaano sababtoo ah indhaha lama qaansiiyayo xaajibta waa tima la jarjarayo in la qalloociyo ay dhici karto walcuyuuna indhahana ay qaansiiyayaan wax dhici kara bahaye indha indha qaab loo qaasiyaynayaa male cadaf ma bannaano oo waxaan bannaanayn alcuyuunadani in lagu cadfo alxawaajiba mar hadduusan cadaf bannaanayn mafcuulun macahuna ma bannaano oo mawaadicdii labadaba ay mancooneed weeyo waxayan u bannaaneen indhihii bay qaansiyeeyeen waxaan u jeedaa xaajibtii bay qaansiyeeyeen indhaha macooda macna la fahmi kara ma noqonayo haddaba walcuyuuna wowda xarfulcadaf weeye alcuyuuna macmuul wuxuu u yahay caamil xadfanoo macduufa ah, oo caamilka hore ku cadfan wuxuuna noqon lahaa wazajajna alxawaajiba wakaxalna alcuyuuna zajajna alxawaajiba xaajibta ay qaansiyeeyaan wakaxalna alcuyuuna indhahana ay kuulaan sidaa ayaa laazim ahaan lahayd waaladiina tabawa'u daara waaliimaana tabawa'uu waxay degeen addaara madiinay degeen waliimaana iimaanna way degeen lama dhigi karo lama cadfo iimaan lama dego oo ha lagu dhaqmo waa yahay mar haddii aan la degin waliimaana wuxuu macmuul u yahay caamil xadfan oo wowda ay eh, cadfayso tabawa'uuda ficlu amarkana ay ku cadfi ee eh, waxaan ujeedaa tabawa'u eh, ficligaana ay ku cadfi waayahay wuxuu dhan ba ficligamaada ay ku cadfi wuxuuna noqon lahaa waladiina tabawa'u daar wa alafu liimaan tabawa'uu waxay degeen addaar madiina degeen waliimaana wa alafuu waxay u dunmeen aliimaana iimaan ayay u dunmeen oy ku dhaqmeen waa macmuul caamilkiisii la xadfay caamilkaa wowdii xadfaysay iyo macmuulkii ayaa la isu baakiila waxaa isweydiina macmuulkan madkuurka ah macduuf maa laga dhigin wainamaa lam yucdaf ilmadkuur kan la sheegay macduuf lagama dhigin waxaan looga dhigin dee wahmi xun ayaa laga cararaya oo haddii aliimaanada lagu cadfo addaara iimaanka dhul la degaya inuu yahay wahmigaasaa soo bixi lahaa wahmigaasaa la diinaya wajajana alxawaajiba walcuyuuna cuyuun haddii xawaajib lagu cadfo hee indhaha in la qalloocin karo waxaasaa soo bixi lahaa taasaa la diidaya waxaasu ujeedaa walfaau faa qad tuxdafu in la xadfaa suurowdaa maca maa shay micii in lala xadfo cadafad faada ay cadaftay walwaawu wow in la xadfaa suurowdaa id waktina lala xadfo laa labsa wax labsiga uusan jirin wahiya wowda infaradat waxay la keliyowday bicadfi caamilin caamil cadafkii caamilka oo musaalin la xadfay caamil la xadfay cadfi wowdii way joogtaa oo waalafuudii weeyaan bicadfi caamilin caamil cadafkii caamilka oo musaalin la xadfay caamilka oo qad baqiya uu haray macmuuluhu macmuulkiisii ayaa haray waliimaanadii wey oo waliimaanada lafteeda maa macduuf laga dhigyin dafcan wainamaa lam yujcal ilmawjuudu macduufan kan joogo oo aliimaanaan ah macduuf lagama dhigin dafcan reebitaan liwahmin ismoodsiin ayaa la reebayaa wahmigo u tuqya laga cabsaday oo dafcan wuxuu cilaynayaa ficli maxduufa ah. wuxuu ahaan lahaa wainamaa lam yujcal ilmadkuuru macduufan kan la sheegay macduuf lagama dhigin wahmigaasaa laga cararaya waxadfa matbuucin badaa huna stabix wacadfuka alficla cala alficli yasif واضف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا وxadف maطbuucin واstabix baneen iyohowni xadfa maطbuucin mid la raacaya xadafkii maطbuuca oo badaa daahiray hunaa halka ku banneen wacadfuka adiga cadafkaada alficla ficli aad cadafto cala alficli ficlina aad ku cadaftaa yasixu wuu asixi wacdif cadaf cala smin ismiga oo shibhi ficlin ficli shabahay ficlan ku cadaf tajidhu waxaad ku ogaanay sahlan mid fudud inuu yahay halkani wuxuu ka hadlayaa laba arrimood arrinka hore waxa weeyaan macduufu calayhi in la xadfaa balka hore macduuf in la xadfaa hadduu ka hadlayy macduufu calayhi in la xadfo macduufkii la baaqi yeelo iyo xarfulcadafkii miyay dhici karta jaa'is wey waa bannaan tahay weliba fa'da iyo wowda waa ku badan tahayba macduufu calayhigiyaa la xadfayaa xarfulcadafkii iyo macduufkiisii ayaa la isla baaqiyeyle arrinkaa wax dhici kara weeye waa jaais waana fara badantahay taa waa mid masalo labaad uu ka hadlay waxa weeye laba ismi in laysku cadfi karaa garanay laba ismi waxaan ahayn mid laysku cadfi kara oo laba ficli in laysku cadfaa ma bannaan tahay ismi iyo ficlina in laysku cadfaa ma bannaan tahay laba ficli in laisku cadfaa way bannaan tahay ficli ficli in lagu cadfaa jaa'is weeye hal shardi ayaa loo shardin shardigaasi ficli ficli in lagu cadfo way bannaan tahay hal shardi ayaa la shardinay shardigaana waa labada ficli xagga zamanka waa inay ka itixaadaan isku zaman waa inay yihiin maadi waa in loo wada wado ama mustaqbal waa in lagu wada wado ama xaalo waa in lagu wada wado lafdigooda haba iskhilaafo haddii la doono oo lafdiga maadi iyo mudaaric ha kala ahaado haddii la doono marba macnahooda isku dhan haddii loo wado khalaas waa la isku cadfi karayaa Eh, qaama zaydun wayaqudu camrun eh, ama in yaqum zaydun wayaqcud camrun yaqcud xaggeed ku cadaftay yaqum ficliga mudaariciyaan ku cadfay waa laba mudaaracoo laisku cadfay laba maadi in laisku cadfaa bannaan in qaama zaydun waqacadda camrun adribka fadribka waa ama adribka eh, in qaama zaydun qaama waa ficil maadi oo shardi ah waqacaddana ficlu shardigaad ku cadatay fii maxalli jasmin buu yaallaa waa laba ficil maadi laisku cadfay haddii ay mukhtalaf yihiin laakiin zamanka ay ka itixaadaan lafteedana waa bannaan tahay yaqdumu qowmahu yowma alqiyaamati fa awradahum naar awradoo ficil maadi ah yaqdumu lagu cadfay dee ficligan maadi macnihiisaa mustaqbal loo jeedaa waayo wakhtigaa fircoon uu ku aroorinayo qoladiisa naarta weli lama gaarin waa mustaqbal waxaa la mid ah ficliga maadi aadaatu shardi haddii la geliyo macnihiisa mustaqbal ayuu noqoni mudaaric waa lagu cadfi karaya oo in lagu cadfaa waa bannaantahay waayahay تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهاar ويجعل لka قصuuرا يجعل waxay ku cadfan tahay jacala laka khayra min ذalik oo jacaloo jawaabu شharطi ahayd in شhaءa intaasay jawaabu شharطi u ahayd fii maxali jasmi bayna taalimaadi bay ahayd maadiga adaatu شharطi mar haddii la geliyo macnihiisa mustaqbal ayuu noqonay wayجcal ku cadf waa bannaan tahay shardi waxaa zamanka inay ka itixaadaan labada ficil marka la isku cadfayo halkaa shardi ayaa loo shardi zamanka haddii ay isku khilaafsan yihiin in laisku cadfaa ma bannaano waayahay ismi iyo ficli ma laisku cadfi karaya ismi iyo ficli waa laisku cadfi kara oo ismiga macduufu calayhi in laga dhigo ficligana macduuf uu noqdaa way bannaan tahay cagsiyo ah ismiga macduuf inuu noqdo ficligana macduufu calayhi way bannaan tahay laakiin waxaa shardi ah ismiga macduufu calayhi marka uu noqonayo ismiga ficli waa inuu shabahaa ismiga waa inuu ficli shabbaha sidee uu shabahaya ismiga waa inuu yaallaa mawdic ficli looga baahan yahay sida waa inuu sila noqdaa al ayuu sila u noqday aa bannaan tahay sida falmugiiraati subxan faaharna bihi naqcan almugiiraat waa ismi faaciloo al sila u ah aharna ayaa lagu soo cadfay oo ficli ah way bannaan tahay maadaama macduufu calayhiga ismiga ficli uu shabahayo mowdic ficlina uu yaalluu silan yahay cagsiguu bannaan yahay oo ficli macduufa calayhi in laga dhigo ismiga macduuf u noqdaana waa bannaan tahay bishardi ismiga waa inuu ficli shabbaha waxaad u ficliga waa inuu ismi shabbaha ficliga waa inuu ismi shabbaha sidee u shabbahayaa ficliga meel ismi waa inuu yaallaayo waa inuu khabar yahay ama nacti noqdaa ama xaalad noqdaa meel ismi mufrad uu lahaan lahaa ficliga waa inuu yaalo markaa ayaa lagu cadfi kara waka waxadfa matbuucin wastabix bannee xadfa matbuucin mid la raacaya xadafkii macduufu calayhi buu u jeeda matbuuca oo badaa daahiray hunaa halka ku bannee wa cadfuka adiga cadafkaada alficla ficli aad cadafto cala alficli ficli aad ku cadaftaa yasixu wuu asixi wa acdif cadaf cala smin ismi dushii waxaad ku cadaftaa ismiga oo shibhi ficlin ficli shabahay ficlan ku cadaf wastacmil isticmaal cagsan cagsina isticmaal oo ficli ismi shabahay ismi ku cadaf tajidhu waxaad ku ogaanay sahlan mid fudud ayaad ku ogaanay wallahu aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed subxaanaka allah